بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى waljaddu awowgii kal abi aabbihii ayuu la mid yahay ilaa anna alaba aabbihii yusqid wuxuu ridayaa alikhwata walaaladii ragga ahaa walakhawaati iyo walaaladii dumarka ahaa waljaddu awowgiina yuqaasimuhum wuu la qaybsanayaa walaaladaas in kaanuu hadday yihiin liabawayni walaalo ay labada dhinacba ka walaalaha yihiin aw amase liabin kuwa ay xag aabbo walaalo ka yihiin walabu aabbihii yusqidu wuxuu ridaa umma nafsihi hooyadii buu ridaa walaa yusqiduha aljaddu awowgiina ma rido walabu aabbihii fii zawjin zawj wa abawayni fii mas'alati zawjin zawj mas'aladii iyo wa abawayni laba abaweyn aw amase zawjatin zawje iyo abaweyni laba abaweyn yaruddu lumma hooyadii wuxuu ka soo celinayaa oo ka soo dejinayaa min auluثi ulukii ilaa uluثi اlbaaqi intii soo hadhay uludkeeduna u soo leexinayaa walaa yarudduha aljaddu awowgiina ma soo celinayo waayahay waxaan ku soo jiray fasalkii ka hadlayey dhaxalka aabbaha awowga hooyada iyo ayeyda waxaan ka soo dhammaanay <coughs> dhaxalka aabbaha iyo hooyada halkana mualifku wuxuu ku tilmaamayaa dhaxalka awowga haddaba wuxuu ku yidhi awowgu wuxuu la mid yahay xagga dhaxalka aabbaha markii aabbaha la waayo awowgu wuxuu soo gelayaa booskii aabbaha wixiina soo dhaafay oo idil ee ah inuu saddex siyaabood kolba mid ku dhaxlayo saddexda siyaaboodna waxaa weeye inuu farad ku dhaxlayo marmarka qaar marna uu tacsiib ku dhaxlayo marna uu jamcinayo ama uu kulminayo farad iyo tacsiib sida aabbaha bay soo dhaaftay marka dhammaan tafaasiishii aabbaha inoogu timi markii uu faradka ku dhexlayey iyo markiu casabada ku dhexlayay markuu labadaba ku dhexlayay ayaa awowgana ku imaanaysa tafsiilkii nagu soo dhaafay xaggaa way ka siman yihiin iyo awowgii laakiin waxyaaba ku kala duwan yihiin baa jira oo ay ku kala tegsan yihiin aabbihii iyo awowgii mualif halkan wuxuu ka tilmaamay saddex mas'alo ama saddex shay oo ku kala duwan yihiin aabbihii awowgii masalada koobaad waxaa weeye aabbuhu walaalada rag iyo dumarba uu ridayaa oo la dhaxli maayaan haddii uu qof dhinto uu ka tago aabbihii iyo walaaladii oo ama rag ha ahaadaan ama rag iyo dumar isku jira ha ahaadaan ama dumar khali ha ahaadaan ama walaaladaas ha ahaadaan ashiqo ama liab ama lium midkay dooni ha noqdaane aabbihii dhammaan wuu ridayaa walaaladii keligii baa dhaxalko dhan qaadanaya haddaba aabbe iyo walaalo walaalo dhaxal ma wada galaan awowguse halkaa asagu ma ridayo walaaladii eh wuu la qaybsanayaa hadday walaalo ashaqa yihiin ama liab ay yihiin dhaxalkii wuu la wadaagayaa oo dhaxalkii way wada qaybsanayaan siday noo imaan doonta tafsiilkeedu noo imaan doona insha allahu tacaala waayahay laakiin walaalada uu jadka uusan ridaynin waa kuwii ashiqada ahaa alikhwa liabawayn ama alikhwa liab kuway meydka xag aabbiya xag hooye ka walaalahayaan ama kuwii xag aabbaun ay ka walaalahayeen laakiin kuway meydka ay xag hooye ka walaalahayeen wuu ridayaa ilan kuwaasi waxay wax ku dhaxlaan alikhwa lium kalaalay wax ku dhaxlaan kalaaladuna waxaa weeye man laa waaria lahu min aslin aw farcin qofkii asal iyo farc toona wax dhaxlaya aan lahayn haddana jad waxaa jooga halkan waari oo dhalaya usuushii buu ka mid yahay marka walada alikhwa lium awoguu ridaya laakiin ikhwada ashiqada ah iyo kuwa liabka ah ayay dhaxalkii qaybsanayaan taasi waa masalada koowaad ee aabbihii iyo awogii ku kala tageen ta labaad waxaa weeye aabbuhu umma nafsihi hooyadiisii dhashay wuu ridayaa haddii asaga iyo hooyadii ay kulmaan hooyadii asaga dhashay waa meydka ayaydii aabbo weyaan waa ummul abi iyo ab baa kulmay hooyadii waa xajbinayaa maxaa yeelay hooyadaas aabbahay ku soo dhowaatay waatay qaacidadu ahayd kullu man adlaa ila almeyiti biwaasitatin xajabatu tilka alwaasita marka aabbihii maadaama ay ayaydani aabbaha soo marayso asagaa dhaxalkii u diidaya oo xajbinaya laakiin awowgu aabbaha hooyadii ma xajbinayo aabbaha hooyadii ma xajbinayo maxaa yaele aabbaha hooyadii waa xaaskiisii awowga xaaskiisii weeye marka ninkuna xaaskiisii ma xajbinayo walidaalika labadaba way dhexlayaan waxa weeye waa abul ab iyo ummu alab labadaa wayaan waa awowgii xag aabbo iyo ayaydii xag aabbo labada wean marka labada way dhexlayaan waa awowo iyo ayayo isma xajbinayaan waaya laakiin mualifku markuu leeyahay walaa yusqiduhaa waxaa looga jeedaa ayayadii dhashay aabbo ee loogama jeedo ayayda dhashay awowga laftiisa umuljad loogama jeedo umuljad laftiisa waa ajbinaya awowgu hooyadii dhashay asaga laftiisa waa ajbinaya sida aabbaha hooyadu ajbinaya laakiin waxaa looga jeedaa hooyada dhashay aabbaha ma xajbinaya awow kaasina waa farqiga labaad farqiga saddexaad masaladiina soo dhaaftay ee darsigii horan kaga hadalnay ee waxa weeye masaladii qaraaweynka ahayd ama cumariyataynka aan ku magacownay ee zawj iyo aabba iyo hooyo ama zawjo iyo aabba iyo hooyo waxa weeye aabbuhu hooyadaa masalada ku jirta wuxuu ka soo celinayey ulu oo waxay dhexlaysay uluulbaaqi sida aan dartii hor kusoo caddaynay laakiin awowgu haddii uu ku jiri lahaa booskii aabbaha asagoo hooyadii ma soo celiyeenoo uluulbaaqina ma hooyadu waxay qaadanaysaa ulu kaamil ah ulu kaamil ah ayay qaadan lahayd maxaa yeelay awowga lama sinno xagga darajada hooyada hooyada lama sinno walidalik haddii hooyadii ulu la siiyo asna ulu wax ka yar uu qaato taa kama laazimaysa in hooyadii laga fadilay awogii maxaa isku darajaba maaha laakiin aabbaha iyo hooyadu way siman yihin agga darajada walidalik yani suuragal maaha in hooyadii ay ka badsato ama ay la sinaato aabbihii waaya masaladan markii laga hadlayo wey masaa'il xagga fardiga ay ku siban yihin baa jira markii walad uu joogo ibni dakar ah aabbihii hooyadii labadaba waxay ku dhexlayaan sudus soo maha way siban yihin masaladan ka hadlayna waaya wuxuu ihi mualifku waljaddu awowgii kal abi aabbihii umuu kula mid dhaxalka markii aabbaha la waayo ilaa ana alaba hase yeeshee aabbuhu yusqidu wuxuu ridayaa oo dhaxalkii u diidaya oo xajbinayaa alkhwata walaaladii ragga ahaa walakhawaat iyo walaaladii dumarka ahaa ee meydka ay walaalaha ahaayeen ama ashiqa ha noqdaan ama liab ha noqdaan ama lium ha noqdaan waljaddu awowguna yuqaasimuhum walaalada dhaxalkii buu la qaybsanayaa ee ma ridayo in kaanuu hadday yihiin weeye walaaladaasi liabawayni kuwa ay meydka xag aabbiya xag hooyo walaalo ka yihiin aw liabin ama kuwa ay xag aabboonka walaala yihiin marka mualif markuu qaydkaa sheegay waxaa kaa baxay walaaladii meydka ay xag hooye ka walaalahaayeen kuwaa awugu ridaya walabu aabbihii yusqid wuu ridayaa umma nafsii hooyadii dhashay walaa yusqiduhaa hooyada ayada ah ma ridayo aljaddu awowgii walabu aabbihii fii mas'alatay labada mas'alee kale ah zawjin zawj wa abawayni laba waalid aw amase zawjatin zawje iyo wa abawayni laba waalid yaruddu wuu ka celinayaa min alumma hooyadii min aului ulu buu ka celinayaa oo ilaa ulu اbaaqi intii soo hadhe uludkeedu celinayaa walaa yarudduhaa hooyadii ma celinayo oo ulukii kama celinayo ululbaaqina u celin maayo aljaddu awowgii waljadati ayaydii waxaa u sugnaaday asudusu sudus baa u sugnaaday wakadaa saasoo kale aljaddaatu ayeeyooyinkiinu waa un la mid mualifku mar ka soo dhammaaday dhaxalkii aabbaha iyo hooyada iyo awowga ayuu halku tilmaamay dhaxalkii ayeyda wuxuu ku yidhi ayeydu waxay leedahay sudus taasina wayna soo dhaaftay oo waxaynu ugu soo dhaaftay fasalka ka hadlayay uruud alfuruud almuqadara wuxuu u gubaldhigayaa mualifku hadalkii uu leeyahay wakada aljaddaat haddii ayeeyooyinku ay koox yihiinna waa u koox ayeeyoyin hadday kulmaan sidoo kale suduskaan bay wadaagayaan halka ayey sudus bay qaadaan laba ayey sudus bay isla qaadaan saddex ayey sudus bay isla qaadaan suduskaan bay wadaagayaan taasina waxay ku sugnaatay xadiidkii xaakimu wariyey calaa sardi shaykhaynna uu ku tilmaamay in nabigu sala allahu calayh wasalam u xukumay labadii ayey sudus dhaxalkii ka marka waa isku mid wuxuu yidhi waliljadati ayadii waxaa u sugnaaday sudus sudus baa u sugnaaday wakada waxaa la mid ah, halkii ayay aljadaatu ayayooyinkii kooxda ahaan baa la mid ahoo ayaguna sudusumay qaadanayaan wa tariu waxaa dhaxlaysa minhunna xaal ay ka mid tahay ayayooyinkii ummulummi hooyada meydka hooyadii wa ummahaatuhaa hooyada meydka hooyadii hooyooyinkiisii dhalay almudliyaatu ee ku soo dhowaanayay biinaain haween khullasin oo badhax tiran wa ummulabi iyo aabbaha hooyadii iyo wa ummahaatuhaa aabbaha hooyadii hooyooyinkood hooyooyinkeed kadaalika saas kale unbay la mid yihiinoo ayaguna way dhexlayaan wakadaa waxaa la mid ah ummu abil abi aabbaha aabbihii hooyadii dhashay wa ummu ljdaadi iyo awowyaashii hooyadii dhashay fawqahu ee waxa weeye ka sarreeyey abulabkaas awowyaashii ka sii sarreeyey hooyooyinkii dhalana way la mid yihiinuun wa ummahaatuhunna iyo hooyooyinkii dhalay ee kuwa ayaga dumarkaas awowiyaasha dhalay cala almashhuuri sida muctamadka haddaan qabanno wa daabiduhu qaacidada dhaxalka ayayooyinka waxaa weeye kullu jaddatin ayay walba oo adlad ku soo dhowaatay bimaxdi inaain haween badhax tiran aw amase dukuurin rag badhax tiran aw amase inaain dumar ilaa dukuurin inta rag laga soo gaadhayo marka dambana rag ku soo dhowaanaysa taariiu way dhaxlaysaa ayaydaas waman ayaydii adlad ku soo dhowaata bidakarin oday bayna unhayayni laba dhadiga udhaxeeya ama laba ayood udhaxeeya falaa ma dhaxlayso ayadaasi halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa ayayooyinkii wax dhexlayay ila ayayooyinko dhan wada dhaxlaan qaar wax dhaxlin baa jira ayayooyinka haddaba dhaxalka soo gelaya waa kuwanu mualifka noo tilmaamay wuxuu idhi ummulum maydka hooyadii hooyadii dhashay waa ayeydiisa koobaad ee xag hooyo wa ummahaatuha almudliyaat biinaatin khullasna waa hooyooyinkii ku soo dhowaaday ayeydaas koobaad ee badhax tiran yacnii ayooyin ku soo dhowaaday weeyaan dumar badhax tiran waa ummu ummu alum hooyadii meydka hooyadeed hooyadii sii dhashay waa ayeyda labaad ama ayada saddexaad ama ayada afaraad kulli ayooyinkaas way dhexlayaan marba hadday dumar barax tiran ay ku soo dhowaanayaan sidoo kale aabbaha hooyadii waa ayadii xag aabbo ayadna dhaxalkii way soo gelaysaa ayaydaas hooyooyinkii dhalayna dhaxalka way soo gelayaan oo waxay noqonaysaa markaa um ummil abi waa aabbaha hooyadii hooyadaa hooyadii sii dhashay waa ayayda labaad ee xag aabbo ama ayada saddexaad ee xag aabbo ama ayada afaraad ee xag aabbo waaya waxaa taa la mid ah oo idda dhexdaysa ummu abil abi aabbaha aabbihii hooyadii dhashay waa awowgaaga koobaad hooyadii dhashay weeye iyo awyaasha ka sarreeya awowgaas ayaydii dhashay weeye ummu abil abil abil ab awowga labaad ayada dhashay awowga saddexaad ayada dhashay awowga afraad ayada dhashay wahaa kada haddaba intaa markuu mualifkii noo sheegay qaacidau nisiye haddaba qaacida noo tilmaamaysa ayayooyinka waaritaadka ee dhaxalka soo gelaya wuxuu yidhi haddaan kuu tilmaamay ayada wax dhexlaysa waa ayay walba oo ku soo dhowaanaysa haween barax tiran waa sida ummu ummil um hooyada hooyadeed hooyada hooyadii dhashay waayahay aw dukuurin ama rag badhax tiran ku soo dhawaanaysa sida ummu abilab aabbaha aabbihii hooyadii dhashay waa awogaaga koobaad hooyadii dhashay kor u soco marka intaa doonto aw inaahin ilaa dukuur ama haween ku soo dhowaanaysa xagga hore xagga dambena rag kaga soo dhowaanaysa yani agga hore dumar xagga dambana rag sida um ummil ab aabbaha maydka hooyadii dhashay hooyada hooyadiisii dhashay marka hore gabadh buu kusoo dhawaatay ayeeyo kadibna waxay kusoo dhawaatay nin waa aabbihii kuwaasaa dhaxlaya imaa dumar badax tira bay kusoo dhawaatay wa imaa rag badax tira bay kusoo dhawaatay wa imaa marka hore waxay kusoo dhawaatay dumar kadibna rag saddexdaasba way dhexlayaan waxaan dhexlaynin haddaba tii ku soo dhowaatay oday u dhaxeeya laba dumar ah sida um abil um hooyada maydka aabbihii dhalay aabbaha hooyadii waxa weeye waa awowgaaga hooyo hooyadii weyn awowgaaga hooyo hooyadii awowgaaga hooyo laftirkiisaabaan dhexlayn dhaxalka soo gelin oo min dawi larxaama markaa hooyadii dhashtayna min baabi awla ilaa asaga wax dhexlay in ba kuso dhawaanaysaa soo marka ayadna dhaxalkii ma soo gelayso wuxuu yidhi watariu waxaa dhexlaysa xaalay ka mid tahay ayooyooyinkii hooyada maydka hooyadii ummahaatuha iyo hooyooyinkeeda almudliyaad kusoo dhawaanay biinaatin haween khullasin oo saafi ah wa ummulabi aabbaha hooyadii wa ummahaatuhaa iyo hooyooyinkeed kadalika saasoo kale wakadaa waxaa la mid ah oo dhaxalkii soo gelaya ummu abilabi aabbaha aabbihii hooyadii dhashay wa ummulajdaadi awiyaasha hooyadood fowqahu aabbaha ka wa ummahaatuhunna iyo kuwaa aan soo tilmaanay ayooyooyinka ah hooyooyinkii sii dhala sida muctamadka ah wadaabiduhu haddaba qaacidada ayooyinka dhaxalka soo gelaya waxaa weeye kullu jadatin ayay walba oo adlad ku soo dhowaatay bibaxdi inaatin haween saafi ah aw dukuurin ama rag saafi ah aw inaatin ama dumar ilaa dukuurin lab inta laga gaadhiyo oo lab marka dambe kusoo dhowaanaysa taaritu way dhaxlaysaa ayadaasi waman adlatii ku soo dhowaata bidakarin lab bayna unhayayn laba dhadig u dhexeeyana falaa tariu ma dhaxlayso faslun fasalkan mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa fii iri xawaashi xawaashida dhaxalkooda hore waxaan usoo tilmaanay dhaxlayaashu inay yihiin saddex qaybood si guud markii loo qaybiyo usuul furuuc iyo xawaashi usuul iyo furuuc horaan oga soo hadalay dhaxalkoodii halkana mualif wuxuu ku tilmaamaya xawaashidii xawaashidu marka waa laba qaybood waa ikhwo iyo acmaam iyo abnaaday dhaleen ikhwo iyo acmaam walaaladii meydka iyo adeeradii iyo wiilashay dhaleen weyaan wiilashay dhaleen rag keli ah unbaa soo gelaya markii xagga laga hadlayo faracooda dumar ma soo gelayaan alkhwatu walaaladii ragga ahaa walakhawaatu iyo walaaladii dumarka ahaa liabaweyni meydka ay labada dhinacba ka walaala ahaayeen in infaraduu hadday reerkii ku keli noqdaan wariuu waxay dhaxlayaan dhaxalkii ka awlaadi sulbi xaala yihiin awlaaddii meydku uu dhalay wuxuu ku yidhi alkhwa walakhawaat walaaladii meydka rag iyo dumar waxay yihiinba hadday mar yihiin ikhwa ashiqaa haddii ay reerka ku kala yihiin oo ayagu dhaxalkii maanta ay dhaxlayaan waxay la mid yihiin sida awlaadu sulb awlaadu sulb awlaaddii miidku dhalay tartiibkii nagu soo dhaafay umaa loo tartiibinaya taa macnaheedu waxaa weeye haddii hal akh uu jiro akh shaqiiqa haddii uu ka dhinto maydkii akhaa shaqiiqa xooloo dhan qaadanaya haddii uu hal inan ay walaalo yihiin uu ka tago yani labaa dhinac walaalo ka yihiinna waxaa weeye nis bay qaadanaysaa haddii laba hablood ay walaalo yihiin uu ka tagana waxay iyo wax ka badanna uluayn bay qaadanayaan haddii labadii sinfib ay kulmaan labkii iyo dhadigiiba xoolihii way qaybsanayaan lidakari milu xadi alunhayn waa sidan uu soo dhaaftay awlaad sul kuwa waa ikhwadii ashiqada ahaa wakadaa waxaa la mid ah kuwa aan soo tilmaanay oo ka awlaadu sulbi wax u dhaxlaya in kaanuu hadday yihiin walaaladii ragga ahaa iyo walaaladii dumarka ahaa liabin kuwa ay meydka xag aabuunka walaala yihiin ilaa fi lmusharakati markii laga reebo mas'alada musharakada ah ee loo qaybiyey walaaladii wahiya iyaduna masaladaasi zawjun waa zawj wa ummun iyo hooyo wa waladaa ummin iyo labadii ay hooyadu dhashay labadii walad um wa akhun liabawayni iyo akh shaqiiq ah oo meydka labada dhinacba walaalo ka yihiin oo fa yushaariku kolkaa wuu la wadaagi alakhu akhi shaqiiqa ahaa waladay alummi hooyada labada walad ay dhashay waa labadii akhaweyn lium e fi hului hulukii bay la wadaagi waaya walow kaana haddii uu ahaan lahaa badela alakhi akhi shaqiiqa bedelkiisa hadduu ku jiri lahaa akhun liab mid ay meydka xag aabbuunka walaala yihiin saqad iska dhici lahaa wuxuu ku yidhi mualifku alkhwa liab haddii ayagu ay goobta un joogaan oo ayagoo dhaxlayaashii ay yihiin oo ka keli noqdaan alkhwa alashiqaa walaaladii ashiqada hadday ka keli noqdaan oy keligood yihiin oy reerka ayagu dhaxlayaan waxay la mid yihiin sida ka awlaadi sulbi oo tafsiilkiina soo dhaafay hadda aan sheegaynay unbaa iyagana gelaya oo haddii hal nin oy xag aabbuunka walaalyihin meydku ka tago xooloo dhan buu qaadanaya haddii hal gabadhay walaala yihiin uu ka tago oo liab ahana nis bay qaadanaysa hadday laba hablood yihiinna uluain haddii rag iyo dumar uu ka tagana waxaa weeyaan lidakr mil xadi untayn laakiin waxay ku kala duwan yihiin buu ku yidhi ikhwadii ashiqada ahaa iyo ikhwadii li'abka ahaa mas'alada tan waa mas'ala musharaka mushtarakana waa la yidhaahdaa musharakana waa la yidhaahdaa mimbaryana waa la yidhaahdaa ximaaryana waa la yidhaahdaa yamiyana waa la yidhaahdaa xajaryana waa la yidhahda waa masale magacyo badan masaladan waxaa weeye waa zawj iyo um iyo akhawaan lium iyo akh shaqiiqa zawjaa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo laba inan ooy xag hooyuunka walaalo yihiin iyo inan ay isku aabba iska yihiin oo shaqiiqa masaladan marka haddii aan sida caadiga u qaybinno zawjka maadaama farac waaria uusan jirin muxuu yeelanayaa lahu nis nis buu qaadanayaa hooyadana maadaama walaalo tacaduda ay joogaan walaalo fara badan oo hal ka badan ay joogaan maxay qaadanaysaa sudus lix meelood meel labadaa akh liumna maadaama ay laba yihiin asal waari farac waarian uusan jirin oo ay kalaala ku dhaxlayaan maxay qaadanayaan ulu bay qaadanayaan akhi shaqiiq ahana muxuu noqonayaa casabo hantida wixii soo hadha unbuu sugaya haddaba masalada nis iyo sudus iyo ulu baa ku jira maxay ka dhismaysaa waxa u yara ka dhismaysa waa maxay waa lix waaya zawjkii waxaan idhi nis buu leeyahay niska lix waa imisa waa saddex saddex c zawjka hooyada waxaan idhi waxay leedahay sudus suduskii muxuu noqonayaa hal hooyadiina hal c waaya akhli umkii waxaan idhi wuxuu leeyahay ulu ulukii muxuu noqonayaa labo labadii c labadii akhlium labadii akhli um ulu c oo laba ah haddaba bal inay wax u soo hadhaan aan eegno akhi shaqiiqa ahaa meesha waxaad haystaa saddex iyo hal iyo labo isku dar waa lix masaladani lix baan ku dhisna soo maa lixdii qoriba saasay ku ilaadeen akhi shaqiiqa ahaa saasuu ku dhacaya laakiin akhi shaqiiqa ahaa sidaa kuma ekaaninoo dood buu keenay masalada horta qofkii u horreeya xukuma wuxuu ahaa sayd cumar radi allahu tacaala canhu walaalkii shaqiiqaa u yimid akhi shaqiiqa u yimid markaasaa wuxuu idhi hab anna abaana kaana ximaara alasnaa ikhwatan lium sayd cumarow ka soo qaad buu idhi in aabbaha anagu uu ahaa aabbihii ina dhalay ani dhalay inuu ahaa ximaar dameer inu ha ka soo qaado soo walaaladan aad siisay uludka soo isku hooye mani oo hooye ma wadaago manaa wa ka wada alka saga qalin karta alaaba ka dhow oo maydka walaalkii liab walium ah ayaguna lium weeyaan si ayaguna ulu u qaadan karana laga qadin karaa walidalik baa loo bixiyay masale ximaariya markaasuu silcumar marka wadaajiyay wuxu uhi uludkaa wada qaata wada qaybsada waxaa kaloo la wariyaa in qofkii cibaarada yidhi inuu ahaa zayd bnu haabit inuu yidhi hab anna abaahum kaana ximaaran maa zaadahum اlabu ilaa qurba kaba soo qaad silcumarow inuu aabbahood dameer ahaa aabbihii waxaan qurbigan uma soo dhawaynayo hooyadiina ma wadaagaan aabbihina waxaan dhawaanshanayna uma soo kordhinayo ma aabbihi baa u sababaya inuu dhaco marka cibaaraad kalena waa la wariyey hab ana abana kaana xajaran mulqan fi lyam inuu abbaanaga ahaa dhagax badda lagu tuuray markaasaa lagu magacaabay xajariyo iyo yamiyo maadaama baddii meesha lagu sheegay mimbariyana lagu magacabay maxay sayd cumar baa lagu weydiiyey bal isagoo mimbarka saaran marka magacyada fara badan bay leedahay haddaba markii saas ay tahay sayd cumar wuxuu xukumay inay uludkaa wadaagaan walaaladii oo walaalkii shaqiiqa ahaa ikhwadii lumka ahaa si isla eg ay ulukii soo hahay u qaybsadaan haddaba maxaa inoo soo hahay meesha laba qori baa inoo so hahay soo maa labadii qori dhex dhig saddexdoodii ooma qaybsamen soo maa madaxyadood waa saddex laba sahmin meesha way yaallaan saddexdii madax qaado asl mas'ala ku dhufo lixdii waa sideed iyo toban sideed iyo toban maxaa u nis ah sagaal sagaal zawjkiisii maxaa u sudusa saddex hooyadiisii maxaa soo hadhay markaa sagaal iyo waxaa isku dartaa saddex waa labiyo toban sideed iyo tobanki waxaa ka soo hadhay lix lixdii marka saddexdii waa laladaa u qaybi oo mid kasta laba qori uun sii saasay maslada ku dhanta halkaasaan ku suureynana lama baahna maslada iska cadda waaya waayahay zawjku wuxuu leeyahan idhi nis maadaama farac maanta uusan jirin hooyadan waxay leedahay sudus maadaama waa la tacaduda ay joogaan ikhwa liumna labadoodu waxay yeelanayaan asxaabu fard waya iyagu wey ulu bay yeelanayan ulu ulu akha shaqiiqa ahna waa casabo waaya intaa markaan ogaana masalada waxaan waxaan ku dhisaynaa maxay ulu iyo sudus iyo nis waxay ka wada bixi karaan ugu yar waa lix niskii wuxuu noqonayaa saddex suduskiina wuxuu noqonayaa hal hooyadii hal la siinaya uludkiina wuxuu noqonayaa labo saasay marka lixdii ku dhan akhi shaqiiqa uu dhacaya haddaba maadaama akhi shaqiiqa uu cawday uu ma dhici karo sina kuma dhici karta inaan dhaco waa inaan la wadaagaa oo la wadaajiyey dib baa loo qaybinaya masaladii waxay noqonaysaa haddaba zawj waayahay saddexdoodaba waxaa ka dhexeeya waaya ulukaasaa ka dhexeeya masalada waxaan ku dhisaynaa sida tii hore oo kale o lix baan ku dhisaynaa saddex hal labo labadii haddaba waxay ka jabayaan saddexdii waaya haddaba waxaan leenahay madaxyadoodu waa saddex waxaan ku dhufanaynaa asl masala oo lix ah lix lagu dhuftay saddex waa siddeed iyo toban maxaa u nis ah saa ugu dhufaba saddexda ugu wada dhuf wada doonto saddex saddex ku dhufo waa sagaal saddex hal ku dhufo waa saddex saddex laba ku dhufo waa lix waaya marka likulli akhin inaan mid kasta labagu yeelanayaa si isla eg bay u qaybsadeen ulukii masaladaas aan soo tilmaanin musharaada ah musharaad waa lagu bixiyey maxaa way wadaagayaan oo waxaa la wadaajiyey akhii shaqiiq ahaa iyo labadii akh ee laumka ahaa ayaa uludkii la wadaajiyey saasaa mushara lagu magacaab mushtarakana waa la yidhahdaa haddii wuxuu ku yidhi mualifku bedel alakhi waxaa loo keenay masalada waaweyntan bedel alakhi hadduu ku jiri lahaa akhun liab hadduu ku jiri lahaa saqada uu dhici lahaa meesha aan nidhi akh shaqiiq ah haddii bedelkiisu ahaan lahaa akh liab maanta dhaxalka xukuma yeesheen bilijmac culammaduna isku waafaqsan yihin sababtoo ah asagu dee wuxuu ku dooda maba haystaba wax qaraabo ahoo oo nimankan dhaxalka la siiyey uludka qaatay oo xag hooye kala wadaaga ma jirto maydka agga aabbo may ka walaalayihiin laakiin ninka wuxuu ku doodaya ag hooyiy ag aabbo maydka waa ka odhanahay hooyadiina waa la wadaaga aabbihiin waa la dheerahay see la qadin karaa kuwan laakiin waxay ku doodaan akhil abki wuxuu ku doodaa ma haysto xag hooye qaraabo xag hooye ah maba leh marka asagu dhacaya wuxuu yidhi walow ijtamaca haday kulmaan asinfaani labadii sinfi wuxuu u jeedaa ikhwa liabaweyn iyo ikhwa liab faka ijtimaaci awlaadi sulbi awlaadu sulbi kulankooda oo kale umay la mid yihiin iyo wa awlaadi ibnihi inankiisa awlaadda uu dhalay ilaa anna banaati libni hase yeeshee hablihii uu inanku dhalay inankii meydka yucasibuhunna waxaa casabeeya man fii darajatihinna waxa weeye ragga ay isku darajo yihiin darajadooda ku sugan aw mase asfala ka hooseeya ayaga wاlkhtu walaashii maydka laa yucasibuhaa ma casabeeyo ilaa akhuuhaa walaalkeed mooyaane waaya wuxuu ku yidhi labadii sinfi ee ikhwadii ashiqada ahaa iyo ikhwadii laabkaa ay kulmaan waxay la mid tahay sida ayagoo ay kulmaan awlaaddii meydku uu dhalay iyo wiilkiisa ama inankiisa awlaad dhalay ayagoo kulma unbay la tafsiilkii nagu soo dhaafay ayuunbaa halkana imaanaya oo taa macnaheedu waxaa weeye awlaadulabaweyn haddii uu ku jiro yani ikhwadii ashiqada ahayd hadduu nin ku jiro ama ay rag wada yihiin ama rag iyo dumar isku jira yihiin awlaadulab ama ikhwa lab waa la xajbinayaa oo dhaxalkii waxa weya dakarkaa ku jira ayaa dhaxalka u diidaya haddii ikhwadii ashiqada ahaa hal gabadhun ay tahay inan un ay tahay nisbay qaadanaysaa wixii soo hadhayna waxaa qaadanaya ikhwadii liabka ahaa ee wada ragga ahaa ama rag iyo dumar iskugu jiray ayaa qaadanaya lidakri mil xad اlunhayeyn ayuu qaadanaya hadday rag iyo dumar isugu jiraan haddii walad اlab ay hal gabadhu ka joogto ama gabdha koox marka gabadhaas ama gabdhahaas waxay qaadanayaan sudus takmilat الuluain eeg hadda waxaa joogta ukhto shaqiiqa ah iyo ukhto liab ah ama akhawaat liab ah laakiin shaqiiqadu waa un iyo ukhto liab ah ama akhawaat liab ah ukhtadii shaqiiqada waxay qaadanaysaa nis ukhtadii liabkaydna waxay qaadanaysaa sudus takmilata ulutayn hadday koox yihiin oo la mida suduskii bay wadaagayaan takmilata ulutayn haddii ukhtaynkii ama ukhtadii shaqiiqada hadday laba eta laba ukhtay shaqiiqatayn hadduu ka tago ama yox ka badan saddex hablood ay laba dhinac walaalo ka yihiin buu ka tegey ama waxa wey wax ka badan markaa ayagu ulutayn bay qaadanayaan wixii soo hadhayna haddii ikhwadii liabkaa uu rag ku jiro way qaadanayaan ima raggii dumar isku jira way qaadanayaan oo casab ahaan bay ku qaadanayaan haddii laakiin dumar keli ay yihiin ikhwa akhawaat liab khali ay yihiin oo wax rag uusan ku jirin waxa weeye way dhacayaan way dhacayaan oo ulutaynkii waxaa qaatay ukhtaynkii shaqiiqataynka ahaa ukhtayn liabkii waxba ma leh laakiin mualifku maadaama isku shabahay kulanka ikhwadii ashiqada ahaa iyo ikhwadii liabka ahaa uu ku shabahay kulanka ay kulmayaan awlaad sulb iyo awlaad اlbn wuxuu ka soo reebay hal mas'alo ay kaga duwan yihiin awlaad اlbn ay kaga duwan yihiin oo wuxuu yidhi banaat اlbn hablaha uu meydku dhalay waxaa casabeeya mid ay isku darajo yihiin isku darajo walaalkeed ah yani bint اlbn waxaa casabeeya ibn اlibn ah. ama in adeerkeed ah aw asfal haddii la waayo kaana waxaa casabayn kara mid ka hooseeyo oo eeddo u tahay miday eeddo u tahay ayaa casabayn kara laakiin ukhtada liabka ah ma casabayn karo ilaa akhuuha akhulab hadduu jiro wuu casabayn haddii la waayo laakiin ma casabayn karo ibnulakh walaalkeed inanku dhalay ma casabayn inanka eedad u tahay ma casabayn karo iyada ibnulcabna ma casabayn karo kale hadduu haddaba uu qof dhinto maalan oo ka tago laba gabdhood ay walaalo laba dhinac bay iyo hal inan hal gabadh hal gabadh oo ay xag aabuunka walaalo yihiin iyo wuxuu ka tegey ibna akh liab inan uu adaaru yahay oo u dhalay intaasuu ka tegey labadii ukhtayn ee shaqiiqataynka uluayn bay qaadanayaan intii soo hadhana maxaa qaadanaya ibnulakh liab oo maxaa ku dhacay ukhtadii liabka ahayd ukhtadii liabka ahayd wax casabay ma haysato uluaynkiina uu dhammaystirmay wax casabayna ma haysato saas ku dhacday marka wuxuu yidhi walilwaaxidi midkii waxaa u sugnaaday oo min alikhwati walaaladii ka mid ah ragga ahaa aw ilakhawaati walaaladii dumarka ahaa ee meydka ay walaalaha ahaayeen liummin xag hooyana ay ka walaala ahayen waxaa u sugnaaday halkii mid ee walaalada ka ah rag iyo dumarba asudus sudus baa u sugnaaday walithnayni laba iyo fasaacidan waxay ka sii badanna auluثu baa u sugnaaday sawaa'an waxaa isku mid ah dukuuruhum raggooda iyo wainaatuhum iyo dumarkooda waayahay maalif halkan wuxuu ku tilmaamayaa alkhwa lium dhaxalkooda wuxuu ku alkhwa lum rag iyo dumar waxay yihiinba mid ka mid ayaga qof uu dhinto oo ka tago walaalkii ay xag hooyo walaalo yihiin oo hal ah ama gabadh ay xag hooyo ka walaalo yihiin oo hal gabadh ah waxay qaadanaysaa sudus masalada hore noo soo dhaafta mualifku wuxuu halkan ugu soo celiyey masalo kaleu rabaa inuu ka ratibo waa kan masaladu ka ratibay haddaba hadday laba yihiinna iyo wixii ka sii badan khwalimki waxay qaadanayaan ulu marka waata masaladii raggood iyo dumarkoodaba way u siman yihin si siman bay dhaxalka u qaybsanayaan oo la dhihi maaya lidakari mila xadi alunhayayn alikhwa lium qaacidadii dhaxalka halka way ku khilaafeenoo ayagu waxa weeye raggood iyo dumarkooduba waxa weye waxay isla dhaxlayaan uludkaas si siman bay u qaybsanayaan ma kala badsanayaan waayahay culimmadu waxay dhaheen awlaad اlum ama alikhwa lum warasada kale shan ku khilaafaan labkoodu wuxuu ku soo dhowaadaa dhadig islamarkaana uu dhaxlaa nin intuu dhadig ku soo dhowaado haddana dhaxlaya ayagaa la hayaa waaya masalada labaad ciddii ay ku soo dhowaanayaan hooyadood ah way xajbinayaan xajba nuqsaan hooyadii hadday laba ay la kulmaan ikhwa lum xajba nuqsaan bay ku leedahay uludkii bay ka soo ridayaan oo sudus bay ku dhaxlaysaa masalada saddexaad ay kaga duwan yihiin waxaa weeye waxay la dhaxlayaan qofkay ku soo dhowaanayaan hooyadii ay ku soo dhowaanayaan bay la dhaxlayaan qaacidadan waxay ahayd man adlaa ila almeyiti biwaasita xajamatu dikra waasita soo mahayn ayagoo hooyadii ku soo dhowaaday haddana hooyadii isla wada dhaxlayaan dhaxalkii hooyadiina way dhaxlaysa ayagana way dhaxlayaan ta afraad si isleeg ayaa raggooda iyo dumarkooda loogu qaybinayaa ta shanaad labkooda keliga ah dadigooda keliya la mid yahay hal nin haddii laga tago ikhwalum ka mid ah iyo hal gabar haddii laga tago waa isku mido waxa way sudis bay qaadanaya la dhihi maayo ninkii casaba ha noqdo ama kada ha noqdo ama ha looga badiya gabadhii waa isku mido waayahay walilwaaxida halkii mid waxa usugnayd min alikhwati walaaladii ka mid a ah ragga ah wal akhawaati ama walaaladii dumarka ahaa ee um ag hooye walaala mayd ka ahaayeen sudus ba usugnaaday walinayn labadii waxaa u sugnaaday fasaacidan wixii ka sii badan ulu ulu baa u sugnaaday sabaan waxaa isku mid ah dukuurum raggooda iyo weynaataba digooda walakhawaatu walaaladii maydka liabaweyni xag aabiya ag hooye ka walaalahaayeen aw mase liabin xag aabay walaala ka ahaayeen maca albanaati haddii ay hablihii maydka uu dhalay ay la jiraan wa banaati libni iyo inankiisa habluhu dhalay haddii la jiraan casabatun casabo wey kalikhwati sida walaaladii oo kale ayuunba ee ragga ahaa bay hablahaas maydkay walaala yihiin casaba u noqonayaan oo taa macnaheedu waxaa weeye fatusqidu kolka way ridaysaa ukhtun liabawayni gabadhii ay maydka labada dhinac walaalaha ka ahaayeen maca albinti ayadoo la jirta inantii maydkuu dhalay waxay ridaysaa alakhawaati liabin walaaladii dumarka ahaa ee xag aabbo ay maydka walaalaha ahaayeen halkan mualifku wuxuu noo tilmaamayaa casaba maca alkhayr casaba maca alkhayr buu noo tilmaamaya alakhawaat maca albanaat casabaat wuxuu ku leeyahay ukhtadii shaqiiqada ahayd ama liabka ahayd hadii ay la jirto hablo uu meyd ku dhalay ama banaatilibni ay la jirto hablihii ma joogaane waxaa jira inankiisa hablo u dhalay iyo hablo ay maydka wala leeyihiin ama ashiqa ha haadaan ama liab ha haadaan marka ayada ah casabay noqonayaanoo waxay sugayaan dhaalka wii oga soo haha dhaxalka wixii oga soo hadha ayay qaadanayaan waay alakhawaat maca albanaat casabaat maalan qof baa dhintay wuxuu ka tegey inan uu dhalay iyo inan ay walaala yihiin gabadhay walaala yihiin inantii maxaan siinaynaa nis taa ay walaalaha yihiinna niskii kale ay qaadanaysaa alakhawaat maca albanaat casabaad wuxuu ka tegey laba hablood oo uu dhalay iyo laba hablood ay walaala yihiin labadii hablood u dhalay maxay qaadanayaan uluain ulukii soo hadhayna hablaha ay walaalaha yihiin baa qaadanaya hadday mid tahayna waa ay qaadanaysaa yadna waa saasoo kale marka qaacidadu waxay tahay alakhawaat maca albanaat casabaad way noo imaan doontaa insha alla iyadoo faahfaahsan casabadii baa saddex nooca ah. Eh, casaba binafs iyo casaba bilkhayr iyo casaba maca alkhayr markaan insha allahu tacaala baab iska dhamayna ayaan soo koobayna marka taa macnaheedu waxaa weeye marka casaba lagu yidhaahday qofkan casabada ah wuxuu xajbinayaa wixii ka dambeeyey asxaabu farad ahaa ayuu xajbinayaa oo maalan ukhta shaqiiqa ah hadday binto la jirto akhawaadkii le abkaa way xajbinaysaa nin baa dhintay wuxuu ka tegey inanu dhalay iyo mid ay isku aabbo iskooy yihiin manaa walaal yihiin laba dhinacba walaal ka yihiin iyo mid ay isku aabbo un yihiin ama wax ka badan laba hablood oo isku aabbo un yihiin ama saddex hablood oo isku aabbo yihiin waaya bintadii waxaan siinaynaa nis niskii soo hadhay waxaa qaadanayaa akhawaadkii shaqiiqaadka ahaa niskii soo hadhay akhawaadkii shaqiiqaadkaa qaadanaya akhawaadkii liabkaha way dhacayaan saas wey markuu mualifku leeyahay fatusqidu ukhtun liabawayni maca albint alakhawaat liab maxaa yeele waa casabo casabada macnaheed waxa wey wixii dhaxal ka soo hadha asxaabu lfardi wixii ka soo hadha ayay qaadanayaan macnaheeda marka casabada wax ka dambeeyo dhexlaya maba jiraba wuxuu yidhi walakhawaatu walaaladii meydka ay walaalaha ka ahaayeen liabweyna xag aabbo ee dumar ka ahaa aw liaabin ama xag aabbo ee walaala ka ahayeen maca albanaati hadday hablihii meydku dhalay la jiraan wa banaati libni inankiisa habluhu dhalay hadday la jiraan casabatun casaba weeye kaliikhwati sida walaaladii oo kale unbay casaba yihiin ikhwadii ragga ahaa unbay la mid yihin oo casabay noqonayaan markaa dhaxalku wixii ka soo hadha banaadkaas ama banaatulibniga ka soo hadha ayay qaadanayaan fa tusqudu haddaba way ridaysaa ukhtun liabawayni gabadha ee meydka labada dhinac walaalaha ka hayaan macal binti haddii la jirto inantii u dhalay alakhawaati al ab bay ridaysaa hablihii meydka xag aabun walaala ka ahayen wa banulkhwati meydka walaaladiisa ragga ah raggay dhaleen liabaweyni xag aabban ay ka walaalaha yihiin aw mase liabin xag aabbay walaala ka yihiin kullun minhum mid walboo ka mida raggaa iyaga ah ka abiihi aabbihi uu la mid yahay ijtimaacan agga min jihati ijtimaacan xagga kulanka wainfiraadan min jihati infiraadan xagga kelinimada hadday keli noqdaan laakiin hase yeeshee yukhaalifuunahum waxay ku khilaafayaan aabbayaashood banulikhwa aabbayaashood waxay ku khilaafayaan fii annahum ayagu laa yarudduuna inaysan u celinaynin alumma hooyadii la sudus sudusayna u celinaynin walaa yariuuna inaysan la dhexlaynin maca aljaddi awowgii maciise inaysan waxba la dhexlaynin walaa yucasibuuna inaysan casabaynaynin akhawaatihim hablahay walaalahay yihiin wayasquduuna wayna dhacayaan banulikhwihii fi lmushtarakati masaladii mushtarakadayna soo dhaafaysay banulkhwa waa walaaladii meydka ee ragga ahaa inamada ay dhaleen ee ragga ah wey ama banulkhwa ha noqdaan ashiqa ha noqdaan ikhwahaas ama ashiqa ha noqdaan walaaladii meydka labada dhinac ka ahayeen ama kuwii xag aabba walaala ka ahayeen inamada ay dhaleen ee ah mid walboo ka mid ah ayaa la joojinayaa haddii ay kulmaan hadday kulmaan iyo hadday mid kasta gooni uu yahay ay kala tagaan agga kulanka iyo ag kala tegitaankaba taa macnaheed waxaa weeye haddii la helo hal ibnu akh liab haddii la helo keligii baa xooloo dhan qaadanaya hadday koox yihiinna waa un la mid haddii uu la kulmo asxaabu furuudna asxaabu furuudka wixii ka soo hadha ayuu dhexli doonaa hadday kulmaanna banulikhwa liabaweyn iyo banulikhwa liab hadday kulmaan waxa weeye banulikhwa liab way dhacayaan oo ibnulakhi shaqiiq ah wuxuu ridayaa ibnulakh liabkii uu ridaya dhaxalkii uu jiidaya uu xajbinaya intaa waxay kala mid yihiin xagga waalidiintood bay kala mid yihiinoo ikhwadii ashiqada iyo ikhwadii liabkaa saasayna soo dhaaftay saasay isku ahaayeen akhi shaqiiqa waa kii xajbinayey akhi liabka ahaa banulakhi shaqiiqan wuxuu xajbinaya ibnulakhi liabkii ayuu xajbinaya waayahay tafsiilkaasa inagu soo dhaafay marka mid kasta booska aabihiin baa la joojinaya laakiin aabbayaashood maxay kaga duwan yihiin banulkhwa maxay ikhwadii kaga duwan yihiin waxay kaga duwan yihiin buu ku yidhi afar mas'alo midda koowaad banulkhwa hooyadii ooma celinayaan hadday tacadudaan sudus waxaan ogsoonnahay ikhwadu hadday laba iyo wax ka badan yihiin hooyadii xajbu nuqsaan bay ku samaynayaanoo uludkiibay ka soo celinayan waxuu soo celinaya maxay sudud soo maa laakiin banulkhwa hadday laba i wax ka badan yihiin hooyadii kama soo celinayaan ulud ee hooyadii uludkeeday qaadanaysaa taasi waa masalada koobaad ee farqiga udhexeeya banulkhwa iyo aabbayaashood farqiga labaad banulkhwa awowga wax lama dhaxlaan awowga hadday kulmaan banulkhwa iyo iyo awowgii awowgii baa xajbinaya oo meesha ka saaraya laakiin walaalada iyo awowgu dhaxalkii wadaagayaan si ayna soo dhaafto awowga waxaa lasku hayaa walaalada ma xajbinayaa mise ma xajbinayo taasuu muran ka taaganya adag weliba oo asxaabtii culimada ka dambaysa isku khilaafeen laakiin layskuma hayo hadday kulmaan awowgii iyo banulkhwa inuu xajbinayo muran kama taagno qowlan waaxidan waa xajbinaya maxaa asagaa ka sarreeya isku darajaba maaha farqiga saddexaad banulkhwa hablaha ay walaalaha yihiin ma casabeeyaan hablaha ay walaalaha yihiin ma casabeeyaan sababtoo ah hablaha ay walaalaha yihiin waa min dawi اarxaam bintlakh dhaxalka maba soo gelaysa iyado maba casabayna walaalkeed laakiin ikhwadu walaaladoodu way casabeeyaan hablaha ay walaalaha yihiin way casabeeyaan mas'alada afraad ay ku kala tegsan yihin waxaa weeye mas'aladii musharakada ina soo dhaafaysay waxaa weeye haddii meeshii akhi shaqiiqa uu ku jiri lahaa ibnu akh shaqiiq uu dhici lahaa isagoo dhaxalka waxba kuma soo galeen dhaxalkii ma soo galeen maxaa yeelay ninkan meydkaa lama wadaago xag hooyo qaraabo kama ah marka asagoo dhaxalkii ma soo galeen afartaasu kala tegsanyin haddaba wuxuu ku yidhi walcamu adeerkii liabaweyni camkii shaqiiqa ahaa waliabin iyo kii xag aabbo ay meydka aabihii walaalaha ka ahaayeen kalakhi walaalkii uu la mid yahay min aljihatayn labada jiha ka ahaado ijtimaacan xagga kulanka winfiraadan iyo xag kelinimada wakadaa waxaa taa la mida ah qiyaasu bani lcam ilma adeeradii qiyaaskoodii baa la mid ahoo ayaguna saas ayaa loo eegi doonaa wa saa'iri casabati nasab iyo dhammaan casabadii nasabka xagga abtirka kuwaan bay la mid yihiin wuxuu ku yidhi camkii shaqiiqa ahaa iyo camkii liabka ahaa wuxuu la mid yahay akhii shaqiiqa ahaa iyo akhii liabka ahaa xagga ijtimaaca iyo agga infiraadkaba tafsiilkiin ugu soo dhaafay akhii shaqiiqa ahaa hadduu keligii yahay iyo haddii walaaladii la jiro ayaa camkii laabka ahana haduusan haddaysan jirin ikhwa ashiqa iyo ikhwaba aysan jirin balool ikhwaba haddaysan jirin ilaan adeeradu waxay imaanayaan markii ikhwo iyo awlaad wiilashay dhaleen baysan joogin markaasay dhaxalka soo gelayaan marka adeeraduna saasay wax u dhaxlayaan sida ikhwadii iyun bay la mid yihiin xagga ijtimaaca iyo xagga infiraadka oo camkii shaqiiqa ahaa wuxuu xajminayaa camkii liabka ahaa ibna camkii shaqiiqa ahaana wuxuu xajminaya ibna camkii liabka ahaa sida akhi shaqiiqa akhi liabka uu xajminayay ibna akhi shaqiiqana ibna akhi liabka uu xajminayo agga ijtimaaci agga infiraadkaba qiyaasu bani lcam banulcamkuna saasumay la mid yihiino waxa weeye ibn camkii shaqiiqa ahaa iyo ibn camkii laabka ahaa hadday keligood yihiinna dhaxalka iyaga wada qaadanaya oo haddii ibn cam shaqiiqa keliya la helo ama ibn cam ab ah la helo waxa wey dhaxalka o dhan wuu qaadanaya haddii kaloo asxaab furud la dhaxlayana wixii ka so hadh uu qaadanaya waa haddii aabbayaashood la waayo oo acmaamtii la waayo marka ayaguna sidaa unbay la mid yihiin agga ijtimaaci iyo agga infiraadka casabada nasabka intooda kalena waa un la mid mar kasta oo hoos u dhaadhacdo darajada saddexaad iyo darajada labaad hadday kulmaan casabata nasab waxay la mid tahay sida ayaga oo darajadii labaad iyo darajadii koobaad ay kulantay tafsiirkiina soo dhaafay umaa gelaya maalan waxaa kulmay ibnu ibnu cam iyo ibnu cam baa kulmay waxay la mid tahay sida ibnu cam iyo cam kulmay ma la mid tahay ibnu ibnu akh iyo ibnu akh baa kulmay wahaakada tafsiilkiina soo dhaafay umaa soo gelaya wuxuu ku yidhi walcasabatu casabadii man qof weeye laysa lahu aan lahayn sahmun muqadarun qori qorshaysan aan lahayn oo min almujmaci xaaluu ka mid yahay kuwii laisku waafaqay lagu heshiiyey calaa tawriihim dhaxalsiintoodii fa yariu haddaba uu qofka casabada ah almaala xoolahoo dhan buu qaadanayaa aw amase maa fadala wixii ka soo hadhay bacda alfuruudi furuudii kadib ayuu qaadanaya halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa casabadii casabadu waxaa weeye waa casabadii mualifku ka soo hadlayey fusuushiina soo dhaaftay ayuu tacriifkooda halkan ku sheegayaa wuxuu ku yidhi casabadu waxaa weeye qofkii aan dhaxalka sahmi muqadar aan lahayn sahmi qorshaysan aan lahayn nis iyo ulu iyo rubc iyo sudus wax ku dhexlayninne waxa weeyaan sugaya uun wixii ka soo hadha asxaabuulfuruud hadduu keligii yahayna casabadii xoolahoo dhan buu qaadanaya o istiqraaqaya sida aabbihii iyo awowgii iyo inankii meydka hadduu keli yahay dhaxalka o dhan buu qaadanaya hadday koox yihiinna dhaxalka way isla dhaxlayaan way qaybsanayaan haddii eh, asxaabulfuruud ay jiraanna asxaabulfuruud wixii ka soo hara ayuu qaadanaya waayahay eh, haddii asxaabulfuruud wax ka soo hari waayaanna wuu dhacaya saasuu ku dhacaya casabada nasabka saddex qaybood way qaybsamayaan casaba binafs casaba bilkhayr iyo casaba hee maca alkhayr qawaacid muhiima ku jirta masalada casaba binafs waa kuwa ayaga iyo meydka wax dhadiga uusan udhaxaynin waa ragga ayaga iyo meydka wax dhadiga uusan udhaxaynin waa kuwiina soo dhaafeeyey ee horay usoo tilmaanay casabada binafsiga haddaba afar jihilaaba afartaa jihasaasay u kala xoog badin u kala horeeyaan waxaa ugu horeeya jihat اlbunuwa waxaa soo raacda jihat اlubuwa waxaa soo raacda jihat اlukhuwa waxaa soo raacda jihat alcumuuma afartaa jiho ayay ku dhaxlaan jihat اlbunuwa ugu horaysa waa faracii wixii ka tafiirmay meydka waa inamadii uu asagu dhalay iyo inamadaa inamaday sii dhaleen weeyaan haddii doona hoos ba usii dhadhacaan jihat اlubuwa waa wixii waa dadkii dhalay raggii dhalay weeye meydka waa aabbihii iyo awowgii iyo awoyaashii jihat اlukhuwana waa kuwa ay meydka ay wadaagaan aabbaha ay wadaagaan wey aabbaha ay wadaagaan waa sida akhi shaqiiqa ahaa iyo akhi labka ahaa iyo ibn akhi shaqiiqa ahaa iyo ibn akhi labka ahaa jihada cumuumadana waxa weeye waa furuucdii meydka awowgii ee ragga ahaa wey ee wax dhadiga uusan aan u soo maraynin meydkii waa camkii shaqiiqa ahaa iyo camkii liabka ahaa iyo ibn camkii shaqiiqa iyo ibn camkii liabka ahaa afartaa jiho ayay horta ku dhaxlaan waa jihat اlbunuwa jihat اlubuwa jihat اlukhuwa iyo jihat اlcumuuma saasay u kala xoog badan yihin taa macnaheedu waxaa weeye jihadaa jihadii ka sarraysa iyadoo la helayo jihada ku xigta casaba ku dhexli mayso maalan aabbayaashii casabo ku dhaxli mahayaan ayagoo inama la helayn haddii inan uu joogo aabbihii casabo ma soo gelayo casabo binafsi ma noqonaya markaa sudus buu qaadanaya walaalada meydka dhaxalkii ma soo gelayaan ayagoo jihatulubuwa la helayo aabbihii oo jooga walaaladii dhaxalka waxaa ku maray aabbihi baa dhaxalkii u diidaya jihatulubuwa ka xoog badan sidoo kale adeeradii walaaladii wax lama dhaxlayaan adeeradii walaaladii wax la dhali maayaan walaalada iyo wiilashay dhaleenba way ka xoog badan yihin adeerada marka way xajbinayaan saasay marka u kala oodbadan yihiin afartii jiho hadday jihat alqaraaba ay midowdo oo isku hal jihbay ka ahaadaan casabadii sida aabbihii awogii o kale aabbihii awogii waa isku hal jiho waaya <clears throat> ama inankii iyo ibni ibn ibni baa jira ama akh iyo ibn akh baa jira ama cam iyo ibnulcam baa jira u fiirso jihada qaraabada way mudooday ama hal jihay ku wada dhexlaya marka ayada ah jihada fog la dhexli maysa jihada dhow oo awowgii la dhexli maayo aabbihii aabbihii baa xajbinaya ila awogii ba aabbihii baa ka sokeeya ibnulibnigii la dhexli maayo ibnigii ibnigii baa xajbinaya waayahay akhi iyo ibnulakhi akhi baa ka sokeeya oo wuu xajbinaya wahaakada waa ti aan lahayn kullu man adlaa ila lmayiti biwaasitatin xajabathu tilka waasida waataan lahayn wey hadday jihaadii qaraabada ay midowdo isku hal jiha ay ku dhaxlayaan jihaadkaan soo tilmaanay afartan mid ka mid ay ku dhaxlayaan darajadan ay ka siman yihiin laakiin quwada waxay kula duwan yihiin min jihati quwati alqaraaba xagga awoodda iyo xoogga qaraabaday kula duwan yihiin marka qofka xoogga badan ayaa laga xogmarinaya qofka daciifka ah akh shaqiiq ah iyo akhli abbaa kulmay u fiirso isku hal jihay ku dhexlayaan waa ukhuwadii isku hal darajay ku dhexlayaan oo waa labadaba waa ikhwo ikhwo labada waa ikhwo way siman yihin xagga darajada laakiin way kala xoog badan yihin akhi shaqiiqa ka xoog badan akhi hee liabka haddaba wuu xajbinaya xagga quwada hadda ku xajbiya xagga darajada unu ka xajbin la soco cam shaqiiqah iyo waxaa kulmay cam liab camkii shaqiiqa ka xoog badan haddaba wuu xajbinaya waana wayna siman yihin xagga darajada iyo xagga jihadaba فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل waa kii uu yidhi haddii ay jihadii iyo darajadii iyo quwadii bay ka siman yihin ka war sida maalan saddex inan oo mayd ku dhalay jihadiina way ka siman yihin waa bunawo darajadiina way ka siman way siman yihin quwadiina ka siman mid mid ka sarreeya ma jiro waxa wey markaa dhaxalkii way qaybsanayaan ikhwadii ashiqadaha dhaxalkii way qaybsanayan wahaakada kuwa waa casaba binafs casaba bilkhayr waxaa looga jeedaa gabadh walba oo daatu fardin dhaxalka farad ku leh walaalkeedu la jiro waa unho walaalkeed la jiro gabadh walaalkeed la jiro weeyaan marka walaalkeed waxay ku noqonaysaa casaba bilkhayr sida bintadii iyo ibnigii ibniga bintaa kulmay waa casaba bilkhayr bay noqonayaano lidakr mil xad luntayayn ukhto shaqiiqa ah iyo akh shaqiiqaa kulmay ukhtadii shaqiiqada waxay noqonaysaa casaba bilkhayr lidakr mil xad luntayayn laakiin tan macnaheed waxa weye waa inay isku darajahe ahaadaan ama isku quwe ay ahaadaan maala ukhtadii shaqiiqada ahayd haddii la kulanta ka wal akhri ab ma casabaynaya ma casabaynaya ma casabaynaya alcasaba bilkhayr haddaba waxay ku kooban yihiin banaat maca alibn banaat اlibn maca ibn اlibn akhawaat shaqiiqaat maca ikhwa ashiqaa akhawaat liab maca ikhwa liab intaas ku kooban yihiin casaba maca alkhayr waa ukhtadii shaqiiqada ahayd ama ukhtadii liabka ahayd hadii la jirto he bintadii ama banaat اlibn waa qaacidadaan lahayn alakhawaat maca albanaat he casabaat ama akhawaadka ha ahaadaan akhawaat shaqiiqaat ama akhawaat liab ha ahaadaan banaadkaad ama ha ahaadaan banaat sulb ama banaat ibn ha ahaadaan alakhawaat maca albanaat casabaat waayahay intana maa laqmadeeda kusoo celinaynaa casirkeena saasuu nogu dhan yahay walcasabatu casabadii man qof weeye laysa lahu aan lahayn sahmun qori muqadaran oo qorshaysan oo min almujmaci kuwii laisku waafaqay xaaluu ka mid yahay calaa tawriihim dhaxalsiintooda oo fayrita kolkaa wuxuu dhexlaya almaala xooleh o dhan buu dhexlaya hadduu keligii yahay aw mase maa fadala wixii soo hadhay ayuu dhexli doonaa bacda alfuruudi furuudda kadib halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wsal allah wslam alي